bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والsلاam عlى rasuuli الlah وعlى آlih وصaxaabatih أجmaعiin bsmi اllah alxamdu لlah rb العaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi alamiin wacala aalihi wa saxaabatihi ajmaciin faxadatanii jamcu min ashuyuukhi aakhiruhum shaykhuna ashaykhu saalix bn cabdillahi alcusaymiy gafara allahu lahu walahum jamiican biisnaadi kulli minhum ila sufyaan bni cuyayna can camr bni dinar can abi qaabuusa mowla cabdillahi bn camr bn caas can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi waslem alraaximuuna yarxamuhum الraxman irxamuu man fi اlardi yarxamkum man fi الsma wmin طrائq الرaxmة raxmaة الmucalimiina bاlmutacalimiina biإqra'ihim usul اlmutuun khaasaة usul xadiiث الmuصطفى wالrasuul mujtabى slى اllah عlyh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 min ashuhadaa'i shuhadada ka mid ah fii hawaabi alaakhirati aakhira hawaabkeedana shuhadaa ku ah weeyaan ow yuhasaluuna lagu dhaqayo adduunkan ow yusallaa calayhim lagu tukanaya adduunkan bikhilaafi alqatiili qofka lagu dilay khilaafsan fii xarbi alkufaari gaalada dagaalkooda lagu dilay ay khilaafsan yihiin ama khilaafsan weeyaan imaamka imaam nawowi caleyh raxmat wuxuu baabaystay baabka shuhadadii sida asalka aydoon soo marnay waa shahiidu lmacraka shahiidu fii sabiili اllahi caza wajal wuxuu marka imaamkadan ka bilaabayaa qaar shuhada ah oonan jidka alle ku shahiidin oonan muxuu ahaa gaalo ayna dilin laakiin ajarka shuhadada maalinta qiyaame heli doona xukunka shahiidkan adduunkan aanan qaadanaynin ilaan qofka shahiidka waa in aan la dhaqin waxaa weeyaan wamaa ilaa daalika marka dharkiisa lagu kafaniyo iyo wix la midka ah marka qofka shuhadada ragga ahaa ragga shuhadada ahaa xukunka ay adduunkan kulahayeen ma qaadanayaan laakiin aakhira ajarka shuhadada ay leeyihiin ayuu imaamka u baabay sbaabkan weeyaan waana noo imaan doontaa insha allahu tacaala xadiidka kun saddex boqol iyo saddexi kontonaad wa can abi hurayrata radia allahu tacala canhu qaal wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasuula rasulka all wuxuu yidhi sala allahu calayh waali wasalem ashuhadaau shuhadada khamsatun waa shan weeyaan shan ayaa shuhada ah weeyaan shantaas waa kuwe almatcuunu qofka daacuun u dhinto iyo almabtuunu qofka caloosha loo galo oo uurka u dhinto weeyaan iwalghariiqu qofka biyo ku maashooda oo biyo ku dhinto iwa saaxibu lhadmi dumitaanka saaxiibkiisa ama qofka waxay kusoo dumeen oo sidaa ku dhintay weeyaan iwa shahiidu kan ku shahiiday oo lagu dilay fi sabiila jidka alle shantaas ayaa shuhada ayuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam muttafaqun calayh kan dambe waan garanay laakiin afarta hore waa midka daacuunka u dhintay iyo kan caloosha loo galay oo caloosha u dhintay iyo kan waxaa weeyaan biyaha ku maashooday iyo qofka lagu soo dumay ama kor looga soo dhacay intaba nabigeenu wuxuu ku sheegay calayhi salatu slam inay yihiin shuhada laakiin markuu nabigeen calayhi salatu slam shuhadaau hamsa xasri iyo koobitaan shanta lagu koobo macnaheeda maahan ee shuhadada shanta inay shuhada yihiin ayuu nabiga doonaya calayhi salatu slam in la caddeeyo laakiin qaab badan qaar badan oo iyagana shuhada ayaa jiroon kuwa ahayn oo tiro badan oy ka mid yihiin qofkii hashi u saarnaa ama faraskii u saarnaa ka dhaca oo sidaa ku dhinto qofkii bahal uu qaniino hangarley wax la ah intay qaniinaan sidaa ku dhinto iyo qofta haweenayda oo ku dhimata uurka markay wakhtiga dhalmada ku dhimato ayaa ka ah qofka gubasho ku dhinta ayaa ka mid ah dadka cudurka tb da iyo waxa la midka ku dhinta ayaa ka ah qofkii isaga oo muxuu ahay naftiisa iyo maalkiisa iyo ehelkiisa iyo sharaftiisa difaaca ku dhinta intaba nabigeena sala allah alay slam xadiid kale ayaa cadaynayso inay shuhaada yihiin marka muxuua ah cadadka isaga ah waxaa weeyaan nabiga sheegitaan buu kala dan lahaa inay shantaha shuhada yihiin laakiin shantaas ay ka yihiin macnaheeda ma ahan weeyaan xadiidkun saddex boqol afari kontonaad wa canhu waxaa laga wariyay abu hurayra radi allahu tacala ardahu qala wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allahu alay waslam maa tacuduuna maxaad tirsataan ashuhadaaa qolyaha shuhadada fiikum dhexdiina imisaad tirsataan weyaan imisaad tirahdaan waa shuhada inta qof oo tirahdaan waa shahiid ii sheegu nabiga yidhi alayhi qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuululaahyow man qutila qofka lagu dila fii sabiili illaah jidka alle oy gaalada dilaan fa huwa shahiidun waa shahiid weeyaan qaala nabigeen wuxuu yidhi sal ll slem ina shuhadaaa ummatii ummadayda shuhadadeeda idan haddii ay sidaa dhacdo la qaliilun waa kuwa aad u yar weeyaan haddii ay shuhadaad halkaas uun jidka alle lagu dilay bas uu noqdo ummadayda shuhadadood aad baa u yaryihiin marka iyada qaaluu waxay faman hum yaa rasuula rasuulka ale waa kuwee kuwa iyaga marka haddii aad halkaas bas ah muxuu ahay uusan ahayn ay ummada shuhadoodu badan tahay waa kuwa inoo sheeg weyaan qaala nabigan wuxuu yidhi sal l man qutila qofka lagu dila fii sabiillah jidka alle fa huwa shahiidun waa shahiid weeyaan waman maata qofka ku dhinta fii sabiili illah jidka alle fa huwa shahiidun waa shahiid weeyaan waman maata qofka ku dhinta fi aacuuni aacuun ku fa huwa shahiidun shahiid weeyaan waman maata fi lbaطni qofka uur u dhinta o calool fa huwa shahiidun weyaan oo inta loo gala caloosha ka xanuunsada u dhinta waalghariiqu qofka muxuuah biyaha ku maashooda oo biyo inta ku dhaca sidaa ku dhintana shahiidun waa shahiid rawaahu muslim xadiid kun saddex boqol iyo shan iyo kontonaad ka bixin hariiqa ma soo gelayaan qolyahan badda hadda ku halaagsamo oo inta ay tahriibka u baxaan kadibna sidaa ku dhinto kuwa ayaga horta fadliga allah subxaana wa tacaala waa weyn yahay oo ilaahi subxaana wa tacaala fadligiisa cid sacabaha udhigi karta oo reebi karta lama arko laakiin macaasi ku jiraan dadka iyagaa macaasi bay ku jiraan waa dad ku kalsoonaan waayey ilaahay subxaana wa tacaala eh, eh, qadihiisa qadarkiisa dad badan oo dhibaataysan oo digaal iyo baahi iyo dhibaato ay wada laa way ku jiraan waxaa kaloo ku jira dad aad u badan oo mastuur laxaal ah labaatan kunoo dolar toban iyo kunoo dolar dad ayaa ku baxayaan ninka asaga eh, qofka labaatan kunoo dolar maanta haysto ama toban iyo shan haysto garan kartaan qof mxuu ahaa business weyn samaysan kara iyo ganacsi weyn samaysan kara waa shaki ma marka waxaad garanaysaan dadka ayaga ah inay dad naftooda tahlukeeyey oo naftooda kharibay ay yihiin wa calayhi marka ajarkaas in laga hoojiyo oo ajarka ay heli waayaan halis ay ugu jiraan weyaan laakiin fadliga allah subxaana wa tacaala waa cadiim cid muxuu ahaa fadliga alle meel ku xadidi karta lama arka weyaan laakiin jidkii saxda ahaa oo dhimashada caadiga ahayd oo qofka isagoon u qasta isagoon muxuu ahaa naftiisa dhimasho la doonin wuu iska dhinti kuwan ee kuwan ayagoo u jooda waxay kuleeyihin ama yurub amaba qabri wax kale lama hayo weyaan subxaana allah xadiidkun saddex boqol konton iyo shanaad wa can cabdillahi bn camr cas radi allahu tacala anhuma qala wuxu abdillahi bn camr bn cas qaala rasul rasul kale wuxuu yidhi sala allahu aleh wasalam man qutila qofka lagu dila duuna maalihi maalkiisa sokadii lagu dila oo maalkiisa isagoo difaacana lagu dila fa huwa shahiidun shahiid wey muttafaqun calayh xadiidkun saddex boqol iyo lixi kontonaad wa can abilcawar waxaa laga wariyey saciid ibnu zaydin ibni camr ibni nufayl ninkaas saxaabiga ah axad alcashara tobankii ka mid ahaa almashhuudi looga markaati kacay lahum ayaga biljannati jannada loogu markaati ka mid ahaaye radia allahu tacala canhum dhammaantood allah ka raali noqday qaal ninkaa wuxuu yidhi saciid ibnu zayd samictu waxaan ka maqlay rasuul rasuulka alla sala allah alay slam yaquul isagoo leh man qutila qofka lagu dila duuna maalihi maalkiisukadiis fa huwa shahiidun waa shahiid weeyaan waman qutila qofka lagu dila duuna damihi dhiiggiisa sokadiis oo dhiiggiisa diaacana lagu dila fahuwa shahiidun waa shahiid weyaan waman qutila qofka lagu dila duuna diinihi diintiisa isagoo difaacanana fahuwa shahiidun waa shahiid weyaan waman qutila qofka lagu dila duuna ahlihi ahelkiisa isagoo difaacana fahuwa shahiidun waa shahid rawahu abu daawud ayaa xadiidka wariyey watirmidi ayaa wariyey waqaala xadiidun xasanun saxiix marka shuhadada ummadda uu nabiga sheegay alayhi slat slam ayaa kuwan ay ka mid yihiin weyaan xadiid kun saddex boqol iyo todoba iyo kontonaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxu ilaa rasuuli rasuulka allo yimi sal slam faqala wuxuu ya rasuul lahyow ara'ayta bal ka war nabi allow in ja'a hadduu yimaado rajulu nin oo yuriid doona ahda maalii maalkayga inuu iska qaato ood xoog ku qaata rabo ka waran haddii ninka asaga uu yimaado ara'ayta bal ka waran in ja'a hadduu yimaado rajulu nin yuriid isagoo doona ahda maalii maalkayga inuu qaato halkaan u imaaday wuxuu rabaa inuu maalkayga xoog ku qaato qaala wuxuu laa tuctihi maalaka maalkaada ha siinin ninka asaga oo nin xoog maalkaada ku qaadana iska siinin weyaan qaala wuxuu saxaabigii ara'ayta ka waran nabi allow in qaatalanii hadduu ila dagaalamo qaala nabigeen wuxuu yidhi sala allah alay qaatilhu la dagaalam weeyaan qaala nabigeen wuxuu yidhi calayhi salatu salaam wuxuu yidhi radia allahu anhu arda ara'ayta nabi allow bal ka warran in qatalanii hadduu idila ka warramo qaala nabigeen wuxuu yidhi alayh slat fa anta adig shahiidun shahiid baa tahay qaala muxuu yidhi ninkii ara'ayta bal ka warran nabi allow in qataltahu haddii aan dila isagii qaala wuxuu yidhi huwa fi nnaar isaga naaru galayaa weyan rawahu muslim idan qofka haddii maalkaaga aad adoo difaacanaya aad muxuu ahaa ku dhimato nabigeena calayhi salatu slam qofka wuxuu u sheegay shahaad uu sheega weyaan shahaada uu sheega weyaan laakiin addaruuriyaat alkhams ashyaada la yidhaahdo oo diinaha dhan ay u yimaadeen inay xifdiyaan diinta nebi moxamed calayhi salatu salaam iyo diimihii ka horrey o dhan ba ay u yimaadeen inay xifdiyaan waxaa weyaan xifdu diin diinta oo la xifdiyo iwa xifdu nafsi nafta oo la xifdiyo wa xifdu alcaqli caqliga oo la xifdiyo wa xifdu nasli nasliga oo la xifdiyo iyo wa maali lmaali maalka oo la xifdiyo shantaas daruuriyaad ayaa la yidhahdaa wax ka muxuu ahay muhiimsan oo diintan ay u imaad ina ilaaliso arka weyaan shantaas marka waxaa ugu horreya diinta intan kale waxaa lagu difaacayaa diinta waa lagu difaaci karaa kadalika shayga la yidhahda muxuu ahaa shayga la yidhahda naftana inta kale lagu difaaci karaa laakiin kuwan kale kale horumarintooda culimadu waa isku hayaan weyaan wa calayhi marka qofka in maalkii haddii aad naftaada u go'aysa aad naftaada aad ku difaacato waxba ishkaal ma lahan laakiin haddii aad tirahdo maya maalkayga waan difaacanaya oo sidaa lagugu dilo shahiid baad noqonaysaa siduu nabigeena abdi alai slat slam haddii aad qofka ku dishana waa muxuu aha saa'il ah, isna wuxuu noqonayaa qof ahlunaar ah laakiin addifaac bilatii hiya ashal qofka markaad maalkaada doonaa isagoo dharbaaxdadoo iyo muxuu indhagududin ku tegi kara inaad mxuu aha waran ku dhufato ama xabad ku dhufato maahan ama aad si baangad ku dhufato sax maahan marka shayga ugu sahlan ood qofka asaga ku reebtamami kara ayaa lagu reebaya kadibna kii kale loo gudbaya war nagala taga mxuu aha noola iman lacagta naga qaadan xoolaha naga iyo canaan baa maalan lagu bilaabay baabkii labaad waxaa weya in loo yarxayxayto oo qofkii inuu diyaargaroobo iyo nabar wax u qaata iyo wahaakada saasaa lagu wadi marka dambe ulbaa lagu bilaabi tusaale ahaan hadduu ku reebtamama waa seef mxuu ahaa wamaa ilaa dalika laakiin qofkii inaadun ka bilowdo marka horeba dil xitaa marka ay noqoto in la nabarayo oo xataa xabad iyo wix lamid haddii inay lagu difaacay noqoto in wadnaha lagaga bilaabo waa in muxuua ah gacantu wax ku xada iyo wixii la awoodi kara lagaga bilaabo wa kadibna muxuua ah inta hadduu ku reebtooma ee marka rab in wejiga lagaga dhufta sax ma ahan weeyaan addifaac bilatii hiya ashal nacam baabu fadli cidqi xunaynta fadliga ay leedahay ayuu baab yahay cidqiga waxaa weeyaan waxaa jiri jiray zamanu ljaahiligi inta islaamnimada imaanin ka hore dad addoommahoo la leeyahay oo inta looga adkaaday dagaalka looga adkaaday la adoomaystay qaarna dulmiyaa lagu addoomaysan jiray kadibna arinta ayada ahayd islaamka markuu yimid arrintii way sii socotay laakiin qur-aanka iyo sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa aad xoogga loo saaray oo aada loogu dadaalay in dadka ayaga la xuray lidaalika qofka dembi yar culusba hadduu galo ilaahay subxana wa tacala fataxiru raqaba nabigeenna wuxuu le catiqaraqaba in la xureeyo oo dadka adoonimada laga saaro waxyaabaha diintan ay la imaaday oo xoogga la saaray ka mid tahay weeyaan wax alla wixii qofka qof buu markii diyada laga bixiyo waxaa la leeyahay waa inaad muxuu aad naf xurayso dihaaru la imaanaya oo islaantiis wuxuu leeya anti calaya ka dahri ummi saasuu dhahaya hooyadayd baad igala soo tahay oo kale inuu yidhahdo waxaa leeyahay waxaad samaysaa eh, naf xuray wamaa ilaa dalika yani cadad ma adad ma lahan marka diinta saasay u imaada weyaan fadliga marka ay leedahay xuraynta nafta la xureeyo ayuu muxuu ahaa imaamku baabaysta caleyh raxmat ullah qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala falaqtaxama mudardara amaba jibaaxa amaba gala amaba fula alcaqabata buurta iyo shayga culus muu fula weyaan falaqtaxama muu ama mudardara ama muu amaba mumara alcaqabata buurta culus weyaan caaba wamaa adraaka nabi allow maxaa ka ogeysay malcaaba caaba waxay tahay faku raqaba weyaan qoor oo la xuraya caqabada marka rabbi subxana wa tacala uu leeyahay qofka ha isku dhibo oo ha fuula oo culayskeeda yuusan u aaba oo ha ku dadaala uu rabbi leeyahy subxana wa tacaala kadibna nabiga lagu leeyay alayhi salatu salaam maxay tahay caqaba maxay noqotay faku raqaba marka waa wax aad weyn wamaa adraak fadliga ay leedahay iyo si ay tahay iyo ayuu rabbiga subxana wa tacaala tashwiiq jeclaysiinaya dadkii in nafta la xulay inay tahay camal la qabta camal aad weyn hadda meel aad ku socoto iska caadi ah iyo meel buur oo hoosaa u taaganood fuulaysa isma laha meel isku dhow maaha isku nooc maaha marka nafxunaynta marka waxay la too tahay shaqa culus inay tahay wamaa adraak malcaqabadana markuu rabbi leh subxaana wa tacaala wanaagga iyo fadliga ay leedahay iyo dadki tashwiiq iyo jeclaysiin ugu samaynaa weyaan nafta in la xulay marka macnahaas ayuu rabbiga subxana wa tacala ku sheegay xadiid kun saddex boqol iyo sideed iyo kontonaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxu abu hurayra qaala lii rasul rsulka al wuxuu yidhi sal lla man actaqa qofkii xureeyo raqabatan qoor xureeya muslimatan ee muslima actaqa allahu alla xureeya bikuli cudwin ximin la arka oo minhu qofka isaga ka mid a ah, cudwan ximin ayaad kaga xuraya min annaar naarba ugu xuraya xataa farjahu ximintiis taranka allaha ka dhige bifarjihi ximintiis taranka ayuu ku xuraya weyaan nabigeena sal la alay slm wuxuu leeyahay qofkii naf muslimadda xureeyo ximin kasta ayaa lagu xuraya naar lagaga xuraya ilaa xataa farjigiisii qofkii la xurey farjigiisii ayaa qofkii mxu ah, wax xureeyey farjigiisa oo adoon haddii aad xurayso naartaada lagaa xuraynaa hadalka murtidiis waa intaas muttafaqan caleyh oo wax aad weyn xadiidkun saddex boqol iyo sagaali kontonaad can abi darin radi allahu tacala anhu qal abu qultu waxaan ya rasuullahi ayu alacmaali acmaasha keedeebaa afdalu fadli badan weeyaan acmaasha kan ugu fadli badan nabi alla ii sheeg weeyaan macnaheeda qaala wuxuu yidhi aliimaanu rumayn rumay billahi alla weyne iwaljihaadu jihaad oo fii sabiililah jidka lagu jihaada qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi ayu riqaabi qooraha teedeebaa afdalu fadli badan qoor xuraynta qooraha la xureeyo tee ugu fadli badan weeyaan qaal wuxu yidhi anfasuhaa tan ugu wanaag badan cinda ahliha ahalkeeda agteeda tan ugu wanaag badan weeyaan wa aktaruhaa tan ugu badan amanan xagga dhaqaalaha iyo mxuu ah lacagta ayaa ugu fadli badan muttafaqun calayh ilan muxuu ahaa addoommaha way kala fadli badan yihiin way kala muxuu ahaa qiimo badan yihiin qaar ba dhallinyaro oo xoogan qaarna waa dad dhacay oo waxba qaban karin qaar waa dad qurquruxsan qaar waa qaad foolxun qaar waa mutacalimiin qaar waa dad juhaal wamaa ilaa dalika marka qiimaha way kala duwan yihiin marka tan ugu fadli badan marka waa tan ugu qaalisan dadka agtoodana muxua looga jacayl badan weyaan dadki lahaa iyo dadka iibsanaba agtooda looga kala jacayl badan weyaan muttafaqun caleyh xadiidka ama baabu fadli lixsaani wanaag u samayn baabkeeda weyaan loo ixsaan sameeyo ila almamluuki qofka lahantay oo addoonka ah in ixsaan loo sameeyo ayuu u baab yahay weyaan baabu fadli lixsaani ixsaan fadliga uu leeyuu u baab yahay ila almamluuki qofka la hantay oo addoonka ah, fadliga uu leeyahay in ixsaan loo sameeyo ayuu u baab yahay weyaan wakadalika waxaa qofka gacantaada ku jiro khaadimkaaga ah, oo adiga mas aad ka tahay gacantaad ku haysa isna ixsaanka loo sameeyo fadliga ule u baab yahay weyaan qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi wacbud allaha alla caabuda walaa tushriku hala wadaajina bihi alla weyne shayan waxna hala wabilwaalidayni lababa idin dhashayna ixsaanan u sameeya wabidilqurbaa kuwa qaraabada oo saaxiibka ahna ayagana ixsaan u sameeya iyo walyataama iyo walmasaakiini masaakiinta agoonta weyn yataamada eh iyo waljaari jiiraanka dilqurba qaraabada ah iyo waljaari jiiraanka aljunub ee fog iyo wasaaxibi biljambi iyo qofka dhinaca saaxiibka ugala ah oo meel kula saexda weeyaan wabni sabiili iyo masaafirka wamaa malakat iyo waxay marka rabbi subxaana wa tacaala in la caabudo waxbaan la wadaajinin labadiina dhashay ixsaan loo sameeya kadibna intan kale qaraabadii agoontii masaakiintii jiraankii qaraabada ahaa jiraankii fogaa weeyaan qofkii dhinaca saaxiibka kula aho meel kula degan meelo kula saaxdo iyo musaafirka iyo gacmaheenna waxay hanteen intaba ixsaan loo sameeya ayuu rabbigeena fara subxaana wa tacaala xadiid kun saddex boqol iyo lixdanaad wa can ilmacruur ibni suwaydir qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay abaa darin abaa darinka la yidhahda wa calayhi dushiisa ay ahaatay xullatun isku joog dhar isku joog ah xullada waxaa weyaan waa dharka qaybtiisa sare ee qaybta hoose isku joog weeyaan nooc kastaba ahaada nooc kastaba ahaada amaba macuus iyo go' ha ama shaar iyo macuus ha ahaado amaba wamaa ilaa dalik isku joogga marka dharka kor iyo hoos ay isku nooc yihiin weeyaan oo laakiin laba qaybood ah raytu waxaan arkay abaadarin abaadar baan arkay wa calayhi dushiisana ay ahaatay xullatun isku joog wa calaa hulaamihi addoonkiisana oo la socdayna dushiisa ay tahay miluhaa xulladii nooceedii isku nooco ayuu wataa isaga wuxuu wataa isku joog addoonkana isku joogu muxuu xiray weeyaan fa sa'altu can dalik arrinkaasaan ka weydiye waxaan ku yidhi adiga iyo addoonkaadi maxaa isku si ugu lebisantihin oo maba kala duwanadiinba say wax jiraan fadakara wuxuu sheegay marka abaadar annahu isaga saabba inuu la caytamay facayara wuu ku ceebeeyey biummi hooyadiisu ku ceebeeyey muxuu yidhi yaa ibn asawda tii madoobeed canugeediyey saasuu ku yidhi wuxuu ku hooyadiisaa madoobeed marka intii uu ku caayay weeyaan facayara wuxuu ku ceebeeyey biummi hooyadiis facayarahu inuu ku ceebeeyey biummi hooyadiis faqaala nabi nabi wuxu yidhi sal slm innaka adiga imra'un nin baata abaadarow fiika ayaa kugu sugan oo gaalada dhaqanka hor wax ka ah weli muxuuha kugu dambeeya weeyaan oo jaahiliyada inay mxuu hooyada lagu caayo qofka oo ama la caayo ama la yasa acmaashii jaahiliga lagu yaqaanay ka mid ahayd weli khasladaasaa kugu hum iyaga addoommahan ikhwaanakum waa wa khawalukum waa adeegayaalkiinna iyo khaadimyaalkiinna jacalahum allahu ilaahay baa yeelay taxta aydiikum gacmihiinna rabbi yeelay subxaana wa tacaala faman kaana qofkuu ahaada akhuuhu walaalkiis taxta yadii gacantiisa hoostiisa u ahaaday oo adoon uu u noqday walaalkii falyucim xaquudiya cunada cuna ha ka quudiya walyulbisu ha u xira mima yalbasu wuu xirna weyaan walaa tukalifuhum ha ku mashaqaynin oo ha ku dhibaataynina maa yaqlibuhum wax qaalibka noqdo oo iyaga ka adag oy awoodi karin ha ku kalifina weyaan fain kalaftumuum haddii aad dusha ka saartaan ad ku kaliftaanna faacinuhum uu kaalmeeyo weyaan oo ayaga ha ku daynin adinka la qabto ilan mararka qaar qof ka badan baa loo baahan karaa qaba in la yidhahdo wa calayhi qofki marka haddii uusan qaban karin in lala qabtay yuu nabigeena faray sal sl mutafaqun calayh marka xadiidkan waa xadiid cadiim ah oo tusina qofka qofka hoos jooga oo shaqaalaha iyo wixii la midka ixsaan in loo sameeyo aan la yasin waa noo imaan doonta xataa kuwa khadamta cunnada keena laftirkooda waa noo iman doonta insha allahu tacala xadiidku waxaa laga qaadanaya qofka fadli kasta uu leeyahay oo si kasta u wanaagsan yahay mararka qaar waxaa laga yaabaa inay khaslo ama calaamad calaamadaha jaahiliga ay ku jiri karto nin sheekh oo caalim oo la yaqaano oo wanaagsan oo khayr ahlu khayra yaad arki kartaa isagoo waxyaaba aan loo baahnayn ku jiro ama nin saaxiibu cibaado ah oo ahlu khayr oo saf kor ka bixin aa laga yaaba ina waxyaaba yara ay ku jiraan marka qofki isagoo wanaag badan ayaa laga yaaba waxyaaba yaro nawaaqisa inay ku jiraan cismadana ilahay keligiisa iskale subxaana watacismadana eh, eh, waxaa iskala kitaabka alleh iyo rasuulkiisa sala allahu caleyh waali wasalam ilahay subxana wa tacala ismada wuxuu siiyey eh, likitaabihi wakadalika ayضa linabiyihi sal l slm wax bashar oo nabiga moxamed ali sla slam iyadaan ahayn oo cusme la siin lama arka weyaan marka qofku wuu ku dhici karaa isagoo mxuah khiyaara waxyaaba inay ku sugnaadaana suuragal weeyaan waa arkaysaa nabiga wuxuu ku tilmaamay abudar oo raggii saxaabada ugu qiimaha badnaa ka mid aha ugu fadliga badnaa uu ku tilmaamay inaka imru'un fiika jaahiliya yacni khaslad arrintan ninka aad ku cebaysay arrin jaahiliyad weyaan calaamaad jaahiliya loo yaqaana ka mid a weyaan xadiid kun saddex boqol iyo kow iyo lixdanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anu qala wuxuu yidhi abi hurayra nbi wuu ka wari sal sl qal nabiga inuu yidhi idaa ataa axadakum midkiin hadduu uu la yimaado khaadimuhu khaadimkiisa biacaamihi cunadiisa hadduu ula yimaado in lam yujlisu hadduusan fadhiisanin macahu isaga maciiso cunada usan isla wada cunin falyunaawil ha u dhiiba oo ha siiyo luqmatan hal afgashi aw luqmatayn ama laba afgashi weyaan hal cantuuga ama laba cantuuga weyaan aw uklatan hal cunitaan aw uklatayni ama laba cunitaan weyaan laba jeer inta afka lagu rito ama hal jeer afka inta lagu rito intaa hasiiya weyaan fa inahu maxaa yeelay wuxuu gacanta ku haayey ood maareeyey ood maamulay cilaajahu karintiisii cunadii karinteedii ayuu gacanta ku haayey oo muxuu ahaa shaqadii dhanaad soo wada qabtay kadibna cunadii lakiin haddii aad kaligaa un ku tagto arrin aad u badan ma ahan saasuu nabigeena cadayna sal slam rawahu lbuhari ee xadiiku wari aluklatu bidami lhamzat hamzada oo la godo hiya luqmatu waa hal afkashi weeyaan baabu fadli mamluuki qofka la hantay oo addoonka fadliga uu leeyahay u baab yahay alladii kaasoo yuaddi gudana xaq allah xaqa alle iyo wa xaqa mawaaliihi kuwa iska lahaa dadkii muxuu ahaa lahaa oo addoonka u ah xaqooda gudana fadligu le ayuu u baab yahay weyaan xadiidkun saddex boqol iyo laba iyo lixdanaad wacan bni cumar radi allahu tacala anhuma ana rasul rasulka al sl sl qal nabigan wuxuu yidhi ina alcabda addoonka sayidka qofka lahay weyaan waasana uu isaan u sameey axsana uu wanaajiye cafwan cibaadat allah cibaadad allah subxaana wa tacaala falahu wuxuu leeya ajruhu ajarkiis ayuu leeyahay maratayna laba jer ayuu leeyahay ixsaanka aad ilahay cibaadadiisa wanaajiyey iyo nusxiga aad u naseexeeyey sayidkiisa ayuu rabbi subxana wa tacala laba ajr ku siinayaa weyaan xadiid kun saddex boqol iyo saddex iyo lixdanaad وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وxu abu hurير قال رsuل رsuلka وxu yhi sل sلم للcabد المملuki adoonka la hantay almuslixi ee wax wanaajiyo ajraani laba ajr ayuu leeyahay addoon leeyahay oona wanaag falaa wanaagun ka shaqeeya oo wax wanaajiyo laba ajr buu leeyahay abu hurayra warka qaatay marka waladii allihii baan ku dhaartay nafsu abi hurayrata abi hurayra naftiisa ay ku sugan tahay biyadihi gacantiisa lowla aljihaadu jihaad hadduusan ahayn oo fii sabiili illah jidka lagu jihaado ilaa addoonka inta badan ma jihaado weeyaan iyo xajka mana ku waajiba abcan eh, adoonka ajku eh, jihaadku ma waajibo weyaan walxaju xaj hadduusan ahayn iwa biru ummii hooyaday oon u baarin far aynan ahayn oo saddexdaa shay waxay u bahanta xurriyad in loo helo oo markaad rabta inaad xajiso jihaadka aad ka qayb gasho hooyada aad mu ixsaan u samaysay intaba addoonnimo qof addoonnimo ay ku quntay intaas si xurriyad uga qabsan kara weyaan laaxbabtu waxaan jeclaan lahaa haddii intaas aynan ahayn saddexdaa shay an namuuta inaan dhinto wa anigana mamluukun mid lahantay anoo ah aan jeclaan lahay muttafaqun calayh xadiid saddex boqol iyo afar iyo lixdanaad can abi muusa waxaa lagu ashcri radi allahu tacala anhu qal wuxuu abu muusa qaala rasulula rsulka wuxuu yidhi sal allah slam alcabdu addoonka almamluuk ee la hantay alladii kaasoo yuxsinu wanaajiyo cibaadata rabbihi rabbigiisa cibaadadiisa oo wayu'addii guta ilaa sayidii sayidkiisa alladii kii calayhi dushiisa hado min alxaqi xaqa io wanasiixati nasiixaa io waaacati aicitaana lahu isagay u sugnaatay ajraani laba ajar weeyaan rawahu lbuhaariy xadiidkan abi muusa alashcari radi allahu tacala anhu ardaahu wuxuu nabigeena ka warana ala sla inuu yidhi qofka mamluuka ah oo lahantay oo cibaadada rabbi wanaajiyo sayidkiisi xaq uu ku lahaa iyo nasiixad uu ku lahaa iyo adeecitaanka uu ku lahaana la imaado laba ajar buu ilahi subxana watacaala siinaya weyaan xadiidku saddex boqol iyo shan iyo lixdanaad wa canhu waxaa lgu ri abi muusa alashcari radi allahu tacala anu qal abu muusa qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sal alla slam alaatatun saddexnan saddex qof lahum ayaga ay u sugnaatay rajulu nin oo min ahlikitaabi ahlukitaab ah waa yahuudi nasaaro weeyaan aamana rumey binabiyihi nabigiisi hore rumeeyey nabi ciise ayuu rumeeyey waa nasraanigii kii kalena wuxuu rumeeyey nabi muuse ayuu rumeeyey weyaan wa aamana kadibna wuxuu rumeeyey bimuxamadin sala allahu aleh wasalam nabi maxamedna uu rumeeyey waalcabdu adoonna labaa jir ayuu leeyahay almamluuku ee lahantay idaa addaa hadduu guto xaqa allah xaqa alleh iyo xaqa mawaalihi dadkii muxuu a lahaa warajul nina laba ajir ayuu leeyahay kaanat ay u sugnaatay lahu isaga amatun adoon faadabaha uu edbiyey uu tarbiyeeyey oo fa axsana uu wanaajiyey taadiibaha tarbiyadeeda u wanaajiyey wa callamaha kadibna waxbaray oo fa axsana wanaajiyey tacliimaha waxbaritaankeeda uma intaa kadibna actaqaa xureeyey weeyaan oo fatazawajaha guursaday falahu ajraan laba ajir ayuu leeyahy ninkaana muttafaqun calayh saddexdaas guruub ayuu nabigan sal slam ku sheegay inay mid balba u leeyahy laba baabu fadli cibaadati cibaado fadliga ay leedahay yuu baab yahay fi lharaji fii waqti lharaj watiga fii waqti alharji wakhtiga dilmaha iyo fitnada iyo mxuua isku marka uu jira qofka cibaadada u cibaadaysto fadliga uu leeyahay ayuu u baab yahay weeyaan baabu fadli alcibaadati fi lharaj ow fi lharj wa huwa harjigana alikhtilaatu isdhexgalka iyo islaynta iwalfitanu fitnooyin iyo wanaxwiha wix la mid a ah weeyaan xadii kun saddex boqol iyo lixdan iyo lixaad wa can macqil ibnu yasaar radia allahu tacala anhu qala wuxu yh macqil ibnu yasaar qala rasul rasulka wuxuu yidhi sal l slem alcibaadatu cibaada oo fi lharji wakhtiga fitnada iyo dilka uu socda la cibaadaysto ka hijratin waa haajiritaan oo ilaya ani liisoo haajira rawahu muslim xadiidkan nabigeena sal allahu aleh ali waslem wuxuu caddaynayaa cibaadada qofka wakhtiyada dagaalada iyo fitnada iyo imtixaanka uu taagan yahay oo dadka islaynayaan oo qofka uusan naftiisa iyo maalkiisa ka ahayn mashquulka la kala yaaca qofkaas inuu qofka inuu cibaadaysto ood cibaadada qalbigiisa muxuu ahay ku toosnaado waxay la too tahay wule nabiga alai sl qof iisoo haajiray ayay la too tahay rawa muslim baabu fadli samaaxati sahlanaanta ama sahlitaanka fadliga ay leeda ayuu u baab yahay baabu fadli samaaxati sahlitaanka ama sahlanaanta la sahlanaado filbeyci beyca lagu sahlanaado shiraai gadashada lagu sahlanaado iwalahdi waxqaadashada lagu sahlanaado iwalcaaai waxsiinta lagu sahlanaado iwa xusna alqadaai guditaanka oo la wanaajiyo iwa taqaadi gudashada la wanaajiyo iwa irjaaxi almikyaali beegitaanka oo la dajiyo oo la badiyo oo intii ay ahayd laga kordhiyo iwa almiisaani miisaanka iwa nahyiska rabidliska reeba can atadfiifi fududayn la fududay miisaanka iyo mikyaalka ayuu baabkan imaamku baabaystay caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay samaaxada waxaa weeyaan qofka markaad waxgadana si sahal iskaga gado si tartiib oon dhibba lahayn qaar ba laga yaabaa markuu waxgadana qofka maanta laba wuxuu le war dhin kanuu u tegi iga dhin haakada kana markuu waxgadaa isna waxaa meel buu istaagi waxbuu isku dhibi dhib ma marka qofka markaad wax iibsanayso si sahal ah haddii aad wuxuu ogaato in muxuu aha qiimahan ay joogaan adoon qofkan ku dhibin waxaa laga yaba inu ku gata markadam kun shillan buu leeyahay laakiin wuxuu samaynaya naftu iska bixinaya labaatan dukaanuu soo mari ama soddon dukaanuu soo mari kunkaasuna ku gadan doona marki dambe qofka asagoo kale qof fiican mxuu arrintaas iyadoo laga qurux badanya weyaan arrin laga qurux badanya weyaan marka qofka inuu mxuu markuu gadanaana uu si sahal wax u gato markuu iibinana si sahal wax u iibiyo markuu dadku wax ka qaadanaana si sahlan oon dhib badnayn wax ugu qaato markuu dadka wax siinaana saas oo kale wuusan ku dhibaataynin kadalika markaad wax aad gudayso si sahlan aad wauad ku dhibin dadka aad wa gudi lahayd markaad wax gudanaysana dadka aadan mxuu ahay koolla ku noqoninood mxuu ahay kaadida ku dhijinin wahaakada iyo markaad wax la miisaama wax la beega mikaalku waa mxuu ahay alkayl waa miisa beegitaanka weyaan marka wax la beega iyo marka wax la miisaama in la dejiyo hadduu miisaan yahay miisaanka in la dejiyo oo haddii maalan uu mxuu ahaa kun gram kun gram markay tahay kun gram ba halkaan saaran intana kiila laga rabaa hal kiila kii marka inaad wax yar ku darto ood mxuu ahaa ilaa miisaanka fadda ay dhulka ay ka gaarto aad wax yar ku darto weeyaan markaad wax beegaysana inaad markaad waalka buuxiso in yaroo mxu aad saa u raaciso canihii oo kale markii mxuu ahaa eh, galaastii la buuxiyey ama mxuu ahaa meeshii u dambaysa la gaarsiiyey in yar in la raaciyo taas ayada waa tan irjaaxaas uu sheegaa imaamka caleyhi raxmatullah arrinta ayada inay fadli iyo wanaag tahay ayuu caddaynayaa qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi wamaa tafcalu waxaad samaysaan min khayrin khayra fa ina allaha alla weyna bihi isaga caliimun mid ku ogaal badan weeyaan marka hadda aad irjaaxa samaynayso ama aad sahalka aad wax ku samaynayso waxaa weeyaan ilahi subxana wa tacala arrintaas buu ogsoon yahay wuuna ka abaalmarinaya wa qaala tacala wuxuu yidhi wayaa qowmi isagoo ka hadla nabi shucayb calayhi salaam fii suurati huud wayaa qowmi qoladaydiyey awfuu war oofiya oo mxuu ahay buuxiya oo dhammaashtir almikyaala waxaad beegitaanka iwalmiisaana miisaanka bilqisti si cadaaladna ku dhammaashtir oo ku beega oo ku buuxiye weeyaan walaa tabkhasuu ha ka nuqsaaminina annaasa dadka oo ha ka dhimina ashyaahum waxooda iyo xoolahooda ha ka nusqaaminayna weeyaan wa qaala tacala alle wuxuu yidhi weylun waadi naareed ayuu kuwa tukada cafwan weylun waadi naareed lilmuطafifiina kuwa fududeeyo miisaanka iyo beegitaanka ayuu u sugnaaday aladiina kuwaasoo idagtaaluu markay soo muxuu ahay beegtaan cala dadka ay kasoo soo beegtaan yastawfuuna way dhammaashtiranayaan oo iyaga beegashadii way buuxsanayaan waidaa kaaluuhum haddii ay u oo ay u beegaan aw wasanuuhum ay u miisaamaan yukhsiruuna waa yaraynayan waa nusqaaminayaan weeyaan alaa yadunnu miyuusan ogayn ulaa'ika kuwa iyaga annahum iyaga mabcuuuuna kuwa loo soo bixiya inay yihiin liyowmin maalin cadiimin ee weyn yowma maalin yaquumu naasu dadkaay u istaagi doonaan lirabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda soo ma ogsoona qofka arrintaas samaynaa qofka arrintaas samaynaa weyan waxaa laga yaabaa inuu asaga markuu beegana uu miisaankii kun iyo muxuu aha boqol gram ka dhigto markuu soo beeganana uu ka dhigo sagaal gram marka kaas waa weylmuaifiin arinta ayada marka maalka bas ma ahane kadalika waxaa la mid ah dhaqanka caadiga markaa dadka xaquuqda caadiga iyo ay indhex maraan inaad waxaadana soo buuxsato markaa dadka u gudaysana aad waxaa tusaalahaan waxaa ka mid ah, qof baa shaqaale ah qofka bishii markay dhammaato mishaar buu qaataa mishaarka ma ogolo haddii uu kun shilin u ahaa sagaal iyo sagaashan ma ogolo wuxuu leey halka shilin maxaa liiga jaray isagana saacadihii shaqada wuxuu samaynayaa markay saacadii mantu iska tegi amaba watigii shaqadii laga rabay ayuu intuu telefon iska qaato ayuu mxua iskaga mashuuli shaqana u taalla hadday shaqo oolin marka iyadoo qofka taxfiis ka fadhiy waa kale waa ku mashquuli arrinta ayada way soo gelaysaa weylu lilmutafifiin aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun waida kaaluuhum aw wasanuuhum yukhsiruun alaa yadunnu ulaaئika anahum mabcuuثuuna liyowmi cadiim yowma yaquumu الnaasu lirabi اlcaalamiin xadiid kun saddex boqol iyo todoba iyo lixdanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu ana rajula ninba ata nabiya nabigu yimi sal slm yataqaadaahu isagoo dayn inuu u guda ka dalba yatluu minhu an yaqdii lahu daynahu yataqaadaahu isagoo dayngud ka dalba weeyaan faaqlada wuxuu u adkeeyey lahu isaga faaqlada wuu adkeeyey lahu isaga hadalka iyo erayga aad ku adkeey weyaan yaa lagu adkaynaa nabigaa lagu adkey alah slat slam fahama bihi waxaa damcay asxaabuhu asxaabtiisii nabiga saxaabadiisii ayaa ninkaas inay eedbiyaan damceen daynta waa ku nabiga alai sla sawa lakiin nabiga hadal adag oo weliba hadal xun ah, aad ku tirahda xaquma lihid marka inay eedbiyaan oo yidhahdaan war xoolahaada waad helaysaa eh. laakiin edabdarrada iyo muxuuah iyo hadal xumida ah, nabiga alai sla slam ka dhaaf kaama mudna inay dhahaan oo weliba ay u gacan qaadaan ama si un ay yeelaan ay damceen weyaan faqaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slm dacuuhu war iska daaya fa ina lisaaxibi alxaqi xaqa qofka u saaxiibkaa ah ayay u sugnaatay maqaalan eray iyo ora inaad hadlo oodoleysi ood qayliyo xaqu u leey weyaan uma qaala nabiga wuxu yh alay sl slam icuuhu war ninka wax siiya icuuhu siiya da oo mila sinihi dadiisoo kale waxaa nabigu ka soo qaatay calayhi salaa salaam wuxuu ahaa neef ayuu ahaa marka wuxuu yidhi dadii neefkii saasay ahayd dadaas neefa siiya weyaan qaaluu ya rasuul laa najidu ma helayna ilaa amala min sinihi dadiisa mid ka wanaag badan oo ka weyn oo ka qurux badan mooyna amalka waa afdal ka wanaag badan dadi aad asaga aad rabay daka weyn hadduu saddex jir aha maalan han jiraan hayna ama afar jiraan hayna iyo wax ka weyn weyaan qaala wuxuu yidhi nabig ala sl slm utuuhu siiye faina khayrakum kan inkugu khayrka badan axsanukum kugu wanaag badan w aan ag guditaanka mutafaqu aley haddii xataa saddex jir u afar jir siiy hadduu afar jir shan jir siiy wax ka weyn weyaan maxaa yeele qofka idinkugu wanaag badan inaad qofki wixii aad ku sii wax ka fiican aad siisa ayaa waxaa weeyaan ayaa khayr badni aad nabigu tilmaamay alayhi salatu salaam laakiin waa inay qofka uusan shardi ka dhiganin hadduu shardi ka dhigto arrinta way isbedelaysaa oo qofkii waa dayn oo jarra nafcan arrinta iyada baab kale ay gelaysaa laakiin adiga haddii aad qof dayn ka soo qaadato ood wax ku siiyo markaad gudaysa inaad wax ugu biiriso ood wax ugu darto arrinta iyada waa arrin fadli ah oo wanaag badan weeyaan xadiidka iyo sideediyo lixdanaad wacan jaabirin waxaa la weri ana rasul rasulka al sal slm qaal nabig wuxuu yidhi raxima allahu allahu naxariista rajulan nin allahu naxariista dumarkiin waa la mid weeyaan samxan sahlan idaa baaca markuu waxgada waida ishtaraa markuu soo gadanaa waida qtada markuu mxuu ahaa gudataan dalba oo dayntiisii wixii u lahaa in loo soo gudbo dalba inta ayado qofka sida sahalka wax ku mxuu aha fushada ilaahay nabiga wuxuu yidhi alai sl slam allahu naxariisto raxima imra'an sahlan ida baac sahlan ida ishtara sahlan ida qtada ya samxan nacam marka waxaa weya samxantaas waa wax cajiiba xaqiiqatan arrinta ayada waa arrin aad loogu baahan in weliba khaasatan muslimiinta arrinta ay sifaat sifa u noqoto weeyaan waddankan aad dalalka qaar waxaad arkaysaa qofka koobka shaha markuu meel yimaada wuxuu le haleega dhimo ya waa wax dhaqan u ah ma nagama dalalka noocaas waa dad ay dhaqan saa u taha naga dhin iga dhin qofka lagama yaaba intuu maalinta u dhasha aduu siddeetan jira ilaa maanta waxa laga weligiis isagoon iga dhin inuusan wax iibsanin waa mushkilad moogta waa mushkilad nacam marka kuwa ayaga waxaa ku fiican mataqaanaa subermarketyadii meelahan ay ku qoran tahay muxuu ahaa e, briceka aad ku go-on yahay kuwaas kuwaas saasaa ku fiican saasaa ku fiican weeyaan nacam waa ixraaj wax aad u dhib badan wakhtigiisuu luminayaa qof kale wakhtigiisuu luminayaa waxyaaba tiro badan waxaan marba haddii qofku uu arko ilay qiimahan joogaan haddii la khiyaama waa baab kale oo qofka in la khiyaamo ma ahan lastu bilkhibi walkhibi ikhdaacuni laakiin qofka inuu muxuu ahaa iimaanka iska qaado in saxa tacbiir sax ma ahan wixi inuu iska iibsadaa wanaagsan haddii qiimihiba ay joogaan an abi qataada wa radi alahu taala anhu qal wuxu abi qataada samictu waxaan ka maqlay rasul rasulka sal slam iqola isagoo leh man sara qofkay farax geliso an yunjiyahu allahu allah inuu ka badbaadiyo min kurabi ywmi alqiyaama yowmi alqiyaama maalinta qiyama kurbooyinkeeda falyunafisa ka faydo can mucsirin qof daymaysan oo dayn ay la go'day ha ka faydo weeyaan oo culayska ha ka faydo aw yadac canhu amaba dayntiiba ha ka dhaafo weyaan ama ha yidhahdo mar kale hanoo ahaato markii amaba waxa weeyaan dayntiiba waa ka dhaaf iska taga rawa muslim ilahay marka subxana wa tacaala wuxuu samaynayaa maalinta qiyaamo inuu muxuu ahay korbooyinka aakhara uu ka muxuu ahaa fayda ayaa dhacaysa weyaan sida nabigeena aleh sal slm xadiid kun saddex boqol iyo toddobaatanaad waan abi hurayrata waxaa lagu radi allahu tacala an an rasul rasul sal slm qal nabigen wuxuu yidhi kaana rajulu nin baa kaana wuxuu ahaaday rajulu nin oo yudaayinu deymiyo annaas dadka deymiye weyaan la deyntamo oo daynsiiye weyaan kaana wuxuu yaquulu mid lifataahu wiilkiisa shaqaalaha wuxuu ku dhihi jiray idaa atayta haddii aad u tagta mucsiran qof culays u haysta oo daynta ay la go'diyoon awood lahayn oo tabardarri ay hayso fatajaawaz iska dhaaf canhu xaggiisa iska dhaaf weyaan lacala allah alla waxaa laga yaabaa an yatajaawaz cana inuu naga dhaaf annaga iska keen dhaafo weyaan maalinta qiyaama falaqiya allah alluu la kulmay fatajaawaza canhu ilahay baa iska dhaaf subxana watacala mutafaqan aley o jannadii aala siiyey naartii ayaa laga gudbi weyaan xadiidku saddex boqol iyo ko iyo toddobaatanaad wacan abi mascuudin waxaa lagu weri albadri radi allahu canhu qala wuxu ihi abu mascuud qaala rasu rasulka wuxuu yidhi sal slm xusiba waxaa la xisaabay rajulun nin baa la xisaabay oo miman ahaaday kaana miman kaana miman kaana ahaaday qablakum hortiin falam yuujad looma helin lahu isaga min alkhayri khayr shayun wax khayr waa loo waay weyaan ilaa anahu laakin anahu isaga kaana waxaa yukhaaliu mid dhexgala annaas dadka dhexgalo wa kaana wuxuu ahaa muusiran nin dhaqaalaysan nin dhaqan ayuu ahaa oo dhaqaalo haysta weyaan muusirka waa qofka dhaqaalo haysta weyaan wa kaana wuxuu ahaa yaamuru mid fala khilmaanahu addoomihiisa iyo shaqaalihiisa an yatajaawazuu inay iska dhaafaan can ilmucsiri qofka daynta ay la go'dayo muxuuaha daymaysan oo rafaadsan oo culayska u haysta inay iska daayaan oo waxba ay dabagelin ayuu muxuuha fari jiray qaala allahu caza wajal alla wuxuu yidhi naxnu annaga oo rabbilciza ah subxana wa tacala alkariim almanaan ayaa xaqu ku xaqnimo badan bidalika dhaafitaankaas minhu isaga aggiis kaga haboon weyaan tajaawazuu iska dhaafa canhu malaaigtii marka uu rabbi amar siina iska dhaafa oo jannada mxuuha gale oo naarta iyo waxaan laga daayo ayuu rabbigan amar ku bixi subxana watacala rawah muslim xadiidka kun saddex boqol iyo laba iyo toddobaatanaad wa can xudayfata waxaa laga wariyey radi allahu tacala anhu qala wuxu yhi xudayfa xudayfa hadalka wata utiya waxaa loo keenay allahu alla weyne tacaala koray bicabdin addoon baa loo keenay oo min cibaadii addoomihiis ka mid ah aataahu llahu alla uu siiyey maalan maal uu siiyey faqaala lahu alla wuxuu yidhi addoonkii baa lagu dhihiya maa camilta fi dunya addunyada maxaad ku samaysay qaala wuxuu yidhi xudayfa dhihi warka qaaladaas waa xudayfa weyan qala wuxuu yidhi xudayfa walaa yaktumuuna allaha xadiia ayaddaas ayuu akhriyey walaa yaktumuuna kama qarinaayaan allah alla weyne xadiian sheeka io war ay ka qarin karaan lama arka weyan alla waxba kama qariyaan weyaan isagoo rabbi ogsoon ayuu wuxuu yidhi maa camilta fi qaal wuxuu yaa rabbi rabbiow ataytanii waxaad isiisay maalaka maalkaada maalkan gacanta noogu jira maalkeenna maaha waa maal allah subxana wa taala maal maalulah ataytanii rabbiyaa rabbi rabbi ataytanii waxaad siisay maalaka maalkaada isiisay fa kuntu waxaan ahaa ubaayicu mid la ganacsada annaasa dadka ayaan la beectami jiray oo la ganacsan jiray weyaan wa kaana wuxuu ahaaday min khuluqi dabeecadayda aljawaazu iska dhaafitaan dhaqankayga waxay ahayd iska dhaafa iska daaya fara kala baxa waa qofka culays u haysta fa kuntu waxaan ahay mid la fududaysta mid eh, mxuu aha la fududaytama oo fudayd kula dhaqma calal muusiri qofka dhaqaalo haysta dhaqaalu haysta qofkii waxbuu iibsan rabaa sooma dhaqaalna u wataa inaan mxuu ahaa eh, wax loo kordhiyo in shilimaadku yaro ka dhiman iska dhaafa la yidhahdo qofka dhaqaalo oo dhaqaalo wato fiican atayasur si sahlan baan kula dhaqmi jiray weyaan wa undiru waan sugi jiray oo mxuuaha breshar iyo culays iyo masaari jirin almucsira qofka mxuu ahay daynta ee la gooday oo mxuuaha daymaysanna oon tabarna hayninna isna waa iska sugi jiray fa qaala allahu tacala ale wuxuu yidhi ana aniga yaxaqu xaqnimo bidalika bidaa arrinka asaga minka xaggaada kaaga xaqnimo badan weeyaan tajaawazuu iska daaya iska dhaafaay oo dunuubtiisi wixiisi aan loo qaban la naarin can cabdii addoonkayga weeyaan malaa'igtii mxuu ahay naar geyn lahayd maxalle ka iska faraha kala baxa kuwii marka loo amraya weeyaan fa qaala cuqbatu ibnu wuxuu yidhi wa abu mascuudin wuxuu yidhi alansaari labada saxaabi radi allah canhuma haakada sida ayada ayaan samicnaahu ka maqalnay min fii rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama nabi alle subxaana wa taala afkiisa ayaan sida ayada ka maqalna laba saxaabi iyo saxaabiga hore oo warkaba la imaaday ila hadalkaan oo kale oo hore qofka ra'yigiis kama dhihi karo culimada markay dhahaan maa lahu xukmu rafci waxyaabaha marfuuc xukunkiisa qaadana oo laakiin uusan saxaabiga dhihin qaala rasuululahi tanaa ka mid ah waxyaabaha cilmiqeybkaa waxa noocaana ah, saxaabi agu ka ogaan kara waa maya oo wax marka xukum rafcila labadan saxaabin waaba caddeeyeenba saas ayada ayaan afka nabiga ka maqalnay calayhi salaatu wasalam rawa muslim xadiidkun saddex boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad can abi hurayrata radi anhu qala hurayra qaala rasul rasul ka wuxu yidhi man andara qofkii suga mucsiran u oo u dhimriyo mucsiran qof ay la good daymaysan aw wadaca canhu amaba dayntaba ka dejiya oo iska dhaafa adalahu llah ilahay baa haray yowma alqiyamati maalinta qiyaama taxta dili carshihi carshigiisa harkiisa hoostiisa yowma laa dila maalin har uusan jirin ilaa dilu harkiisa mooyne diliga asaga waa dilu carshi weyaan rawahu tirmidiy wa qala xadiian xasan xadidka wa xadis saxiix weyaan marka wanaagaasaa lagu heli dilu carshigi inaad qofka helan ayaad ku mudanaa weyaan wax aad u sahlana waa xadiidka kun saddex boqol iyo afar iyo todobaatanaad wa can jaabir radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigana sal slam ishtara wuxuu gatay minhu jaabir xaggiis wuxuu ka gatay baciiran riti ayuu ka gartay qiso dheer ayuu ahaa ritiga isagaa nabiga uma baahnayn calayi slat slam jaabir ayuu ku naasnuujinaayey radia allahu tacala canhu arda fawazana lahu markuu ritiga ka gatay fawazana lahu wuu u miisaamay dahabkii iyo wixii mxua kaga gadanay ayuu u miisaamay fa arjaxa dahabkii ayuu mxua kafadda la ridi weeyaan ood mxua intii laga rabay haddii kun gram laga rabay kun iyo laba boqoloo kaloo oo mxuu ahaa wuu badi weyaan muttafaqun calayh xadiidka kun saddex boqol iyo shan iyo toddobaatanaad wacan abi safana waxaa laga wariy suwayd ibni qaysin radia allahu tacala canhu ardahu qaal wuxuu yidhi jalabtu waxaan keenay jalabtu waxaan keenay aljalbu waa meel dheer waxa laga keena haaliban loo isticmaala jalabtu waxaan keenay ana aniga iyo wa mahramatu alcabdiyu ninka la yidhaha makhrama oo reer cabdi ahaa ayaa waxaan keennay bazan dhar baan min hajara magaalada la hajar ayaan ka keennay hajar maanta la jooga waxay ku taallaa dhanka qorax ka soo bax ee sacuudiga dhankaas waxay ku taallaa qorax ka soo bax ee ku taalla weyaan waa magaalo la al axsaa axsa ayaa loo yaqaanaa nimankaas shiicada ayaa u badan sacuudiga shiici way joogaan dad shiicaha jooga marka dhanka isaga dadkaa jooga magaalada axsaa la marka magaalo damaam la yihahdo ku dheganta alsharqiya dhankaas qorax ka soo baxay ma ay xigaan marka magaaladaas ayaa hajar la dhihi jiray haddana maanta waxaa loo yaqaanaa alaxsaa ayib jalabtu waan keena ana anigo mahramatu alcabdiyu bazan dhar baan keennay min hajar magaalada muxuua hajar ama axsaa ayaan ka keennay fa ja'ana nabiy nabiga ayuu yimid sal slem fasaawamanaa nabigu wuxuu nugula gorgortamay bisaraawiila sarwaaliyaala ayaa nabigu nugula gorgortamay alayh sl slam inaan ka iibsano inaan naga iibsado cafwan wacindii agtaydana waxaa ahday wasaanun mid wax miisaamo oo yazinu ku miisaan biljri ujuura ku miisaamo weyaan nin miisaanla ah oo muxuu ah wixii dadka marka kagadaan u kala miisaamo oo laakiin shilimaad qaato ayaa agtayda ahaaday weyaan fa qaala nabiy nabigu wuxuu yidhi liwasaani zin miisaan oo arjix weliba miisaanka rid weyaan oo dhanka muxuu aha hoos udhig weyaan rawah abu daawud iyo xadidka hore watirmidi wa qala wuxuu yidhi xadiidun xasanan saxiix marka waxaa nabigu zin leeyahay waxay u badan tahay inay tahay shilimaadkii uu nabiga waday calayhi salaat slam uu ku gadi rabay amaba dahabkii uu waday calayhi salat uu ku gadi rabay saraawiisha waxa la miisaama taas inay tahay zin wa arjax weeyaan u badanayaa culimo dhahayna way jiraan oo mufasiriinta ka mid ah muxuuha shuraaxda ka ah, la miisaama waa dharkii laakiin dharka hadduu yahay in nabiga u yidhahdo oo arjax oo asaga uu xaggiisa loo rida u yidhahdo arrinta nabiga laga yaqaana dhaqankaas dhaqankiisaas ma ahayn weeyaan sala allahu alay waslam dhaqanka nabiga laga yaqaan waxay ahayd inuu muxuu ahay naftiisa iyo maalkiisaba dadka kale u dooro weyaan calayhi salaatu salaam kitaabuulcilmi cilmiga ayuu u yahay baabu fadli اlcilmi cilmiga fadligu ila ayuu u baab yahay nacam qaala allahu tacala wuxuu yidhi waqul waxaad tidhahdaa nabi allow rabbi yaa rabbi rabbiow zidnii ii kordhi cilman cilmi ii kordhi weyaan waxaa nabigeena calayhi la faray inuu ziyaadsado oon cilmi ahayn lama hayo waqul rabbi in mxuu inuu ilaahay yidhahdo rabbigow ii kordhi ood ilahay mxuu intuu gacmaa u taago oo inaad siyaasada la faray weliba adan la baryo ood mxuu ahay asbaabtiisa dhan qaato cilmiyaa ka jiro qul rabbi zidnii cilma wa qaala tacala wuxuu yidhi hal yastawii ma siman yihiin aladiina kuwii yaclamuuna aqoontana iyo waladiina kuwii laa yaclamuuna aan aqoonta anlan miyay siman yihiin kalaa ma sina weeyaan aqoonta laga hadla waa aqoonta diinta weeyaan aqoonta diinta weytan laga hadlaa wa qaala tacala wuxuu yidhi yarfac illaahu alla wuu kor yeela aladiina kuwii aamanuu alla nabi rumeeyan oo minkum idinka idin ka mid ah iyo ladiina kuwa uutuu cilma cilmiga la siiyey darajaatan darajooyin buu rabbi koryeelaa weyaan yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum ilaahay yarfac illaahu allow koryeela aladiina kuwii aamanuu alla inaba rumeeyo minkum idinkin ka mid a ilaahay muxuu ahaa darajaadka kor buu qaadaa wladiina uutuu cilma darajaat nacam qaala tacala wuxuu yidhi inamaa yaksha allah alla waxaa ka baqi min cibaadihi addoomiis alculamaa culimada unbaa ka baqda weyaan baqitaanka dhabta ah waxaa weeyaan culimmada alla ka baqda subxaana wa tacaala man kaana lilaahi acraf kaana lilaahi akhsha waatqaa qofka in alle intaad ilaahay aqoontiisa ay ku badan tahay oo aqoon dhab ah macrifada iska bilaashka ma lakiin aqoonta rasmiga oo qalbiga ah oo fahamka ah oo waxaa weeyaan xaqiiqiga ah kulamaa qofka aqoontiisa ay barato kulamaa allah subxana wa tacala baqitaankiisa ay ku badato weeyaan xadiidku saddex boqol iyo lix iyo toddobaatanaad wa can mucaawiyata radi allahu tacala anhu qala wuxuu yihi mucaawiya khaalu lmu'miniin qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slam man yuriid illaahu qofku alla la doona bihi isaga khayran khayr yufaqihu wuxuu fahamsiiyaa fi diini diintuu fahamsiiya muttafaqun calayh xadiidkan waa xadiid aad u cadiim u ah oo aad u macaani weyn weeyaan oo qofki ilahay marba hadduu diintiisa fahamsiiyo khayr buu ilah la doonaya subxana wa tacaala nacam hadduu fiqigana waxaa ka mid a ah fahamsiintiisa in loo yasira camalfalkiisi in loo yasira inuu mxuu aha fidiyo in loo yasira inuu mxuu ahaa diinta ka danqada in loo yasiro diinta inuu mxuu ahaa aad ilmihiis sidaad u ilaalin aad u ilaaliyo ayaa ka mid ah weeyaan waxyaabaha ilahay uu yasira subxana wa tacaala xadiid kun saddex boqol iyo todoba iyo todobaatanaad wa can ibni mascuudin radi allahu tacala anhu qala wuxu yh ibn mascuud qaala rasul rasulka wuxu yih sal l slem laa xasada jamasho ma jirto ama kunyasho ma jirto ilaa fi tnatayni laba shay mooyane iyo laba nin mooyane rajulu nin oo ataahu llahu alla uu siiyey maalan maal uu siiyey oo fasallatahu rabbi uu ku salliday calaa halakatihi inuu ku baabi'iyo fi lxaqi jidadka xaqa inuu ku baabi'iyo kan koobaadkaas weyaan io warajulu nin ataahu allah alla uu siiyey alxikmata fa huwa isaga yaqdii wuu ku xukumayaa biha iyada wa yucallimuha dadka ayuu ninkaas xikmadda uu ilaahay siiyey nin ninkaa maalka la siiyey oo maalkiina u faraqa weliba abwaabta khayrkan ku faraqa iyo qofka cilmiga la siiyey iyo oo kadibna dadka ku kala saaro oo waxaa weeyaan dadka baro labadaas qof in la yidhahdo ilaahayo kuwaas waxaad siisay aniga in la yidhaahda waa la baneeyey xasadka macneed waxaa weyaan xasadka caadiga ah maaha waxaa weyaan ibtada waa la yihahdo qofki inuu mxuu aha waan in asaga la siiyo asna uu jeclaado weyaan lakin qofka laga qaado maaha nacam wlmuraadu bilxasadi alibطatu waa qibطada weeyaan waa jamasho wahuwa an yatamanaa qofka inuu jeclaado u tamaniye milahu qofkan w la siiy wax lamid inuu tamaniyo weeyaan xadiidka kun saddex boqol sideed iyo toddobaatanaad wacan abi muusa waxaa lagu radi allahu tacala canhu qala wuxu l abi muusa qaala nabi nabigu wuxuu yidhi maalu maa shay maalkiis bacanii uu soo saaray allahu alla weyna bihi isaga oo min alhuda hanuun ah maalu maa shay maalkiis bacanii igu soo bixi bihi isaga maalu maa bacanii allahu alla wuxuu igu soo bixi maalkiisa iyo bihi isaga oo min alhuda hanuun iyo walcilmi cilmi ah ka maali haytin roob oo kale weeyaan roobkaasoo asaaba ku dhacay ardan arda ku dhacay fa kaanat ay ahaatay minha arradii aa'ifatun qayb ayibatun ee wanaag badan qabilat ilmaa biyihii aqbashay oo biyihii ay galeen way cabtay wa ambatat ilkala oo biyihii muxuu ahay qabatay weyaan oo aqbashay wa ambatat ilkala daaq soo saartay walcushba caws alkaiir ay tiro badan taas waa qaybta koobaad wa kaana u ahaaday minha arladii xaggeeda ajaadibu gawaan meel gawaan ahoo adag weyaan amsakat ilmaa biyaha biha annaas dadki ilahay waa ku anfacay oo wasaqow ay ka waraabsadeen wazaracu ay ka abuurteen weeyaan wa asxaaba u asiibay matarkii daa'ifatan qayb oo minhaa arrada ka mid ukhra ee kale inamaa una hiya iyada qiicaanun waxa weeyaan saxara amaba meel muxuu ahaa bannaan weeyaan laa tumsikumaa biyo ma ama seel xitaa seesha waa noqon karta meelahan muxuu ahaa carra seesha way noqon kartaa nacam oon biyaha qabanaynin laa tumsikumaa biyo aanan tumbitu daana sooma saarto laba ceebood isku darsatay roobka kudi biyna ma celinayso biyihii way ka tagay ka dhaqaaqayaan ama way dhexgelayaan sida bacaadkii oo kale tan labaadna waxbana kama soo baxayaan waa laba ceeboodoo imtixaana fadalika kaasayto kii koobaad fadalika kii koobaad maalu man mid maalkiis weyaan ama noociis weyaan faquha fahmay fii diin diinta alla fahmay oo wanafacahu uu ku anfacay maa bacanii wuxuu ila soo saaray allah alweyna bihi isaga oo facalima isaga bartay diintii oo wacallama dadkana bara weeyaan kaas waa kan koobaad kan u dambeeyana wa maalu man lam yarfac qofkii aanan kor u qaadin maalkiisa bidalika cilmiga isaga ah ra'san madax kor aan ugu qaadin danka gelin oo walam yaqbal aanan aqbalin huda allahi anuunka ilaahay alladii kaasoo ursiltu bihi lila soo isna waa kan dambe weeyaan kii dhexdahay nabigu muuse sheege alai nabigeena calayi slat slam cilmigan asaga lagu soo dajiyey ood ilahi soo dhiibay subxaana wa tacaala ayuu tusaale nagu tusaaleeyey iyo dadkasa isu yihiin wuxuu yidhi waxay la too roob weyn oo da'ay dhulkii marka roobkuu ku da'ay ayuu nabiga wuxuu qaybay saddex qaybood qayb waa dhul wanaagsan biyihiina way qabatay oo biyo galeena way leedahay dhulkii biyihii waa cabbay qaybna way mxuu ahay kaydsameen kadibna waxaa weeyaan caws badan iyo daaq aad u badan baa ka baxay dadkii ayaa ka faa'idaystay biyihii alla cabay cawskii alla cunay haakada kaas nabigu wuxuu ku misaalay qofkii cilmigii bartay ku camalfalay ku intifaacay dadkina usuu gudbiyey oo dadkina ay ka faa'iideen qaybtaas waxaad ku magacaab nabiga ku shabahay arlada suuban oo wanaagsan oo roobkaad ku daay qaybta u dambana waxaa waa meel iska saxara ah bacaad ahaan amaba seel waxay noqotaba biyana ma qabato waxbana kama soo baxaan roobkii mxuuhaakada waa ku da'ayaa ama hoos ay ugalaya ama way dhaafayaan waxbana kama soo baxayaan biyihiina mxuu ahay way dhaafayaan kaadna waxaa weeyaan waa qofka diinta allah subxaana wa haba yaraate ee aan mxuuha dheg jalaq u siinin laa tacallama walaa callam cilmiga ma beranin danna kama gelin waxbana dadka ma berin mana ku intifaacin kan saddexaad kan dhaxda marka nabigeena ma sheegin calayhi salaatu salaam marka kan dhaxda waxaa weya waa qofka cilmigii isagii waxaa weeyaan xifdiyey xufaad dadka cilmiga xifdiya laakiin fahmigii waxyaa badan ay ka dhiman yihiin inuu noqdo waa laga yaaba walcilmu cind allah caza wajel lakiin nabigeena calayi slat slam labadaas qaybood ayuu muxuu ahaa un caddeeyey qaybta dhexdeed muusan cadaynin xadiidku saddex boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad wacan sahal bni sacdin radi allahu tacala anhu ana nabiya nabigeena sal slm qaal nabigeena wuxuu u yidhi wuxuu ku yidhi radi allahu tacala fa wallahi alla ku dhaartay lian yahdiya allahu alla inuu kugu hanuuniyo bika sababtaada rajulan nin oo waaxidan weliba keligiis ah ayaa khayrun kaga khayr badan laka adiga min xumri nacam geela kiisa cascas oo guduudan kaas ayaa kaaga khayr badan weyan carabtana geelaas guduudan aad bay u jecleed muttafaqun caley illa haddana waa sidii xadiidkun saddex boqol iyo sideetanaad waan cabdillahi bn camr cas radi allahu tacala anhu ana nabiya nabigena sal slam qal nabigana wuxuu yidhi balliquu war iga gaarsiiyay canii xaggayga walow aaya aayadba ha noqote waxadiuu ka sheekeeya can bani israiil walaa xaraja dhibna ma lahan weyaan waman kadaba qofkii been sheega calaya dushayga mutacamidan isagoo u qastaa oo dhabnimo mxuua u qastaa weyaan falyatabawa ha diyaarsada maqcadahu makaana fadhigiisa min naarha ka diyaarsada naarta wuu galaya weyaan rawahu lbuhari ciyadan billah marka xadiidka nabigan ala sl slam saddex shay ayuu faray aayadba allah ka dhigi diintan waxun dadka gaarsii oo mxuu nabiga wuxuu mxuu sheegay ummadda gaarsii laakiin dadka qaar inta aayaddan qaataan inta kadibna waxaa weyaan axaadiis daciifa dadka gaarsiiyaan kuwa ayaga dembi weyn ay galayaan weyaan waxaad gaarsiinaysa waa inuu noqdo wax xaqiiqa oo ka sugan calayhi salaatu wasalaam waxaad gaarsiinaysaa wax nabiga loo tiiriyey oo been ah u haystaa inaad diinta aad u khidmaynaysa waa mushkilad weeyaan tan kale reer bani israa'iil xadiuu can bani israa'iil walaa xaraj reer bani israiil saasay ahayn kaas waxyaaba badana ka qoran in laga sheekeeyo dhib ma lahan xadiid wuxuu ahaa waxaa weeyaan laa tusadiquu ahl kitaab walaa tukadibuuhum ahlu kitaabka hana rumaynina hana beeninin waxay la imaadaan niminkan yahuudda kitaabkooda wax ku qoran waa runna hadhihina beenna waa hadhihina maxaa yeelay haddii aad run dhahdaanna taxriif iyo balaaya galay kalama taqaanid wixii kuma kala socna inay wax beenna inay ilahay u nasbeena laga yaabaa haddii aad muxuu ahay aad beenisana waxaa laga yaabaa qayb ilaahay uu yidhi subxana wa tacala oo allah xaggiis ka soo jeeda inay ku jirta marka wixii ay sheegaan waxaa weeye inaanan loo rumaynin lagana beensanin ayuu nabigeenna amray calayi slat slam oo khatar lagu galaa oo qofka uu naar inuu u diyaargarooba khatar ay tahay oo inuu gala ay khatar ku tahay qofka inuu ku been abuurto nabigeena calayhi salatu salaam been abuurashada tacamudka marka waxyaabaha la nooca waxaa ka ah, qof aanan aqoon u lahayn axaadiista nabigeena calayhi salaatu salaam inuu la istaaga qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam kala saari karin daciifkii iyo saxiixii iyo mawduucii iyo muxuu ahaa aan kala saari karin inuu halkaa intuu kala istaago islaamka la dhex oo taa u sayro oo dira qaala rasul wa alle w qaala rasul ku qoranta qala rasul iska yihahdo ya oo laga yaabo mararka qaar kutuba kutuba waxaa jira dhan oo la qoray oo axaadiiu daciif walmawduuca laga qoray kitaab toban mujalad laeg aa laga yaaba axaadiista daciifka bas in lagu kulmiye hadduu xataa kaasan waxaa laga rs soo qaato ood kadib qaala rasul la istaago waa mushkilad qofka isaga wuxuu noqonayaa mutacamid qof u qastay inuu nabig ka been orto alai slat slam leanna waxaad shegaysu inaad ogaato waxay yihiin xadiidkan saddex boqol ko iyo sideetanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala an ana rasul la rasulka sal slam qal nabigan wuxuu yidhi waman salaka qofka qaado ariiqan jid yaltamis uu ku dalbaa fiihi isaga cilman cilmi uu ku dalbaa sahala allahu ilahay baa u yasir lahu isaga bihi muxuu ahay qaaditaankaas ariiqan jid ila ljannati jannada muxuu ahaa uu qaada rawahu muslim wacanhu waxaa lagu yiri abu hurayra qaal radia allahu tacala ana rasul rasulka sal slam qal nabigan wuxuu yidhi man dacaa qofku u yeelay dadka ilaa hudan hanuun kaana lahu waxa u sugnaaday min alajri ajarka milu ujuuri man tabicahu dadka raacay iyo cidda raacday ajirkooda milkiis ayuu lahaanaya weyaan oo kale ayuu lahaanaya laa yanqusu kama nusqaami dalika ninkan siinta la siiyey min ujuurihim ajriyaalkooda shayan shay kama nusqaamiyo weyaan rawahu muslim xadiid kun saddex boqol iyo saddex sideetanaad wacan abi hureyra waxaa radi allahu taala anu qal wuxuu qala rasul rasulka wuxu yhi sal slam ida maata bnu aadam ibnu aadam hadduu dhinto inqaطac camaluhu camalkiis wuu go'ayaa ila min alaain saddex xaalankeen wuu ka go'ayaa weyaan sadaqatin sadaqa wa jaariyatin socoto masjid madarso ceel muxuu ahaa dugsi wamaa ilaa dalika khayr socdo aytaam meel aad u dhisayo mxu waqaf wamaa ilaa dalika sadaqada way soconaysaa ma go'ayso aw cilmin cilmi oo yuntafacu bihi lagu intifaaca aw waladin walad saalixin oo soobon yadcu lahu u duceey wey rawa muslim waxaan ku arkay magaalada madiino waqaf uu leeyay sayd cumaan ibnu cafaan radi allahu tacala anu arda oo weli dhisan oo weli dhisan awqaaftii waa lasi xataa haddaa laga guuro meeshii oo mxuu ahaa dowladda ay qaadato wamaa ilaa dalik waa la sii gedi meel kalea loogu sii dhisi waa guri taqriiban toban iyo saddex daba ka badan ayaa u dhisan weyaan sayd cutmaan radi allahu taala anhu ardah oo madiine ugu dhisan oo ilaa hadda u socda kun iyo afar boqol oo sano ka horan dhintay weyaan allahu akbar xadiid kun saddex boqol iyo afar sideetanaad canhu waxaa laga wariy abu hurera radi allahu taala anhu qala wuxu yhi samictu waxaan ka maqlay rasul rasulka al sal slm yqul isagoo le addunya addunyada malcuunatun waa mancuun waa la nacladay malcuunu maa fiiha wixii ku sugan waa mancuun weeyaan ila dikra dikriga alle mooyane wamaa waalaw wixii la xiriir oo u kaalmay dikriga alle iyagoo caaliman ah, caaliman maxaa idin qoran aw mutacaliman sooma caaliman caalim aw mutacaliman ama mutacalim mooyaane caalim iyo mutacalim marka adduunyadan macno weyn ayn lahayn muxuu dikriga alle iyo wixii u kaalmeeyo ila hataa busineska caadiga dikriga alle u kaalmaynaya soo busineska cadiga ofkad uu ku jiro iyo ganacsigiisa inaad mxuu ahaa aad zakada ka bixiyo sadaqada ka bixiyo muxuu ahaa muslimiinta wax ka taarto wamaa ilmihiisa ku biisho wamaa ilaa dalika waxyaabaha dikriga alukaamay kamid noqon kartaa ay ka mid noqon kartaa weyaan marka wixii noocaas oo ilaahay dikrigiisa qofku u kaalmaysanao baab kale laakiin inta kale waa malcuun ayuu nabiga cadayna ala sl slm rawahu tirmidi wa qala xadiian xasan xadiidka waxaa weeyaan saxiixun liayrihi qowlu wamaa waalahu ay aacat ullahi aacad alla weyaan xadiidku saddex boqol iyo shan iyo siddeetanaad an anas radi allahu taala anu qala rasul wuxuu yihi sal slam man kharaja qofka u baxa fii alab cilmi u baxa cilmi raadintiis kaana wuxuu ahaadaa fii sabiili ilah jidka alle xataa yarjic ilaa u kasoo laabta rawahu tirmidi waqala xadiisun xasan xadidka waa daciif weeyaan laakiin axaadiista kale oo muxuu fadliga dalab cilmiga ka sheekaynaysa nagaga filan xadiid kun saddex boqol iyo lix sideetanaad can abi saciidin khudri radi allahu tacala an rasul rasulka sal slm qal nabigan wuxuu yidhi lan yashbaca muminu mumin kama dhargo min khayrin khayr xata yakuuna ilaa adkaada muntahaw meeshu ku ilaana ood ku dhammaana aljanata janna weyan rawahu tirmidi qala xadiiun xasan xadiidkan waa daciif weeyaan xadiis kale oo saxiix ah ayaa naga nagaga filan weeyaan uu ka mid yahay xadiidka manhumaani laa yashbacaan manhuumun fii cilmin laa yashbac wamanhuumun fii dunya laa yashbac laba ma dhargaan weeyaan qof muxuu cilmi doon ah oo cilmig weliba jecel iyo qof adduunyadoon adduunyada weliba jecel labadaba ma dhargaan ayuu nabigeena cadey alayh salat slam xadiidka kun saddex boqol iyo todoba-iyo sideetanaad xadiidka kun saddex boqol iyo todoba iyo sideetanaad wacan abi umaamata radia allahu tacala canhu ana rasula rasulka sal l slm qaal nabigeena wuxuu yidhi fadlu lcaalimi qofka caalimka fadliga uu leeyahay cala alcaabidi qofka cibaadaysto oonan cilmiga lahayn ka fadlii fadliga aniga aan leeyahy ayuu calaa adnaakum kan idinkugu hooseeyo fadliga aan ka fadli badanahay ay labadaas kale fadli badan yihin weyaan uma qaala rasul rasulk wuxu yh sal slm allaha alla weyne o malaaikatahu mala'igtiisa ahla samaawaati ahlu samaawaadka samada ahalkeeda iyo walardi ardada ahalkeeda xata anamlata quraanjada allah ka yeelo oo fii juxriha godkeeda ku jirta wa xata alxuuta nibiriga amaba malayda kooda weyn la yusaluuna waxay ku saliyaan clى mucalimi annaas dadka kuwa bara alkhayra khayrka bara rawahu tirmidi wa qala xadiiun xasan xadidka waa xasanu lighayrihi marka ilahay in allaha wamalaa'ikatahu salaat اllahi caza wajal calaa cabdihi waa khifraanki dembi dhaafki iyo hanaagii iyo la midkaa weeyaan malaa'igtana iyo mxuu ahaa iyo basharka iyo wixii la midkaana waa ducadii saas weeyaan xadii kun saddex boqol iyo sideed iyo sideetanaad an abi darda radi allahu qala wuxu yhi darda samictu rasu rsulkaan ka maqlay sal sl quli isagoo leh man salaka qofkii maro ariiqan jid wayabtaqiu ku dalbaa bihi isaga cilman cilmi sahla allahu lahu ilah baa ugu yasira sababteeda ariiqan jid ila aljannati janna wain almalaa'ikata malaigtan la tadacu way dejinaysaa jinaxataha garbaheeda liaalib cilmi qofka cilmiga dalba oo raadina ridan raallahasho ay ka raallata awgeed bima yasnac wuxuu samaynaa waina alcaalima qofka caalimka layastaqfiru lahu waxaa dembidhaaf u weydiiyo man fi samaawaati samaawaadka wixii ku sugan iyo waman fi lardi arlada ku sugan xata alxiitaan maralaayaha oo filmaai ku sugan allah ka yeele wa fadlu lcaalimi caalimka fadliga uu leeyahay cala alcaabidi qofka cibaadaysto ka fadli lqamari dayaxa fadliga uu leeyahay calaa saa'il kawaakibi xidigaha intooda kaloo soo hartay wain alculamaa culamadana warahat lambiya ambiyada bay dhexleen wain alambiyaa ambiyadana lam yuwarituu may dhexashiinin dadka diinaaran diinaar walaa dirhaman shilin iyo diinaarka waa mxuah shilinka dahabka dirhamkana waa shilinka fidlada weyaan wainamaa waratuu waxay dhexashiiyeen alcilma cilmi bay dhexashiyeen weyaan faman ahadahu qofka cilmigaas qaato ahada wuxuu qaatay bixadin dheef ayuu qaatay iyo qeyb ayuu qaatay waa firin aad u weyn weyaan oo ballaarsan rawahu abu daawuud watirmidi xadidka waa xadid xasana macaani aad u badanna wuu xambaarsan yahay weyaan xadiidka kun saddex boqol iyo sagaal sideetanaad can mascuud radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi ibn mascuud samictu rasul rasulka allan ka maqlay sal slam yquul isagoo oo allaha barakeey oo allaha karaamay oo allah wanaajiye imra'an qof oo samica maqlay mina xagganaga shayan shay naga maqlay oo fa ballaqahu gaarsiiyey kamaa samicahu siduu u maqlay u gaarsiiyey weeyaan fa rubba badanaa muballaqin mid la gaarsiiyey oo warka anan marka ayada meesha joogin awcaa ka xifdin badan oo ka weylayn badan min saamicin qof maqlay oo meesha joogay badanaa ay rawahu tirmidi ayaa wariy qaala xadiiun xasan saix xadiidka waa xasan nacam waa saxiix an abi hurayrata radi allahu taala anhu qal abu hurayra qala rasul rasulka al wuxu uri sal l slam man su'ila qofka la weydiiye can cilmin cilmi wax laga weydiiye ama cilmi la weydiiye oo fakatamahu kadibna qariyo uljima waxaa lagu xakameeyaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo bilijaamin xakama oo min naari naar ah halkaas afka ayaa mxua sida faraska iyo dameerka iyo afka loo geli biraha taasaa loogu xakamaya weyaan marka birahaas naarta afka loo gelinaya rawahu abu dawud watirmidi waqala xadiidan xasan xadidka waa xadiid saxiix weyaan xadiidka kun saddex boqol iyo kow iyo sagaashanaad wacanhu waxaa laga wariyay abu hurera radi allahu taala anhu qal wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yiri sal l slam man tacalama qofka barta cilman cilmi oo mima ka mid yubtagaa lagu dalba bihi isaga wejhulah wejhiga alle waa cilmiga sharciga eh laa yatacalamu uusan u baranaynin ila liyusiiba inuu asiiba uu ku haleelo bihi cilmiga sababtiisa caradan dheef oo min adunya addunyada ka mid ah iyo qayb ka mid a adduunyada lam yajid ma hela carfa aljanna jannada udugeeda ma hela yowma alqiyaamati yacni riixaha udugeeda wayn rawahu abu dawud bisnaadin saxiixin xadidku xadiid saxiixa waa khatar cilmiga marka dalba fadligu le markaas lasoo sheegay nabigeenna khatarta uu sheega balfiiriye cilmiga marka adduunka oo caadiga ah, in qofku adduun u barta dhib lahan laakiin cilmigan aakhira oo kitaabka qur-aanka ah, iyo sunnada nabigeena calayhi salat salaam iyo wixii muxuu ah in la xiriira qofki inuu u barta adduunye ha lagaa sheega sheekha lagu dhaha dhaqaalo ku hel ku shaqayso inta la mar wamaa ilaa daalika arrinta ayada waxaa weye waad ujeedaan cuquubada khatarta in jannada xataa carafteeda qofka laga hoojina waa wax khatar haddana waxaan soo marnay inama yakhsha allah min cibaadihi alculamaa culimada laga hadla marka waa culimmada ilahay dartiisa wax walba barteen weyaan ama dadka adduunka ku raadinaan ayaga fasuxqan uma suxqan uma suxqan lahum hadii kun saddex boqol iyo laba iyo sagaashanaad wacan cabdillahi bni camr bn cas radi allahu tacala canhuma qala wuxu uhi abdillahi bn camr bn cas samictu rasuul lah sal slm baan ka allaha alla weyne yaqbidu alcilma cilmiga ma qibdooda oo lama wareego intiaacan siibitaan oo yantasichu rabbi uu ka min annaas dadka uu ka walaakin warka lagu laabay yaqbidu rabbi wuu qiblooda ood la wareegaa ood la noqda alcilma cilmiga biqabdi lculamaa culammada oo la qiblooda weeyaan xataa idaa lam yubqi markuusan soo reebin caaliman qof caalima ittakhada waxay samaystaan annaas dadka ru'uusan dad madaxa oo juhaalan jaahiliina fa su'iluu kadib markaasa wax la weydiiya fa aftow way fatwoodaan biqayri cilmin fadalluu way baadiyoobeen wa adalluu dadka ay baadiyeeyeen weeyaan muttafaqun calayh xadiidkan wuxuu ku dhaboobaya sida dhabta ah social mediah baalka la yidhahda maanta wax la yaab la waa baalka social media la yidhahda nin walba wuxuu rabo ku qori nin walba diintuu ka hadlaya nin walba waxaa weeyaan fatwoonaya waxyaabaha la yaab kale taas weeyaan imtixaanka ah ittakhada annaas ru'uusan juhaalan faaftaw fasu'iluu faaftaw bihayri cilmin fadalluu adalluu waad la yaabi marka waxyaabaha imtixaanka ah oo hadda taagan ay ka mid tahay qofki marka mu'minka waxaa loo baahan yahay qof walba baabuu leeyahy kelime inaad qad u sheegto dhib ma laha laakiin fatw markaad fatwoonaysa waxaad leedahay xukunkan ilaahay baa subxaana wa tacala iskale sahlan maaha marka arrinta ayada yaan lagu degdegin aad aad dadka ahalkeeda oo us munaasabkaa ha loo daaya waya xitaa alabatcilmiga dadka alabatcilmiga oo idaacadaha iyo tiiviyada iyo meelaha markay fadhiistaan oo ay kelima jeediyaan khayrlaas iyo wax loo baahan yaha laakiin fatwada inay ka fogaadaan waa wax muhiima ah. waad la yaabay nin aalib cilmi ah oo iska fiican oo duruus jeedin kara ama tv tegi ama idaacadu tegi kelimo yar ayuu jeedinaya markuu kelimada ka baxa ayaa kadibna mashaariq اlardi wamaaaribiha laga soo wacaya hwaaa ka war waaa ka war war sheikh ma aadan gaarin watiga atwadii watiga aad fatwo ma aadan gaarin dadka ahalkeeda u da hadi musiiba xaqiiqatan arrinta ayada waa loo baahan yahay in runtii alabat cilmiga ay ku baraarugsanaadaan meelaad fadhiistay kelimaad ka jeedis masjid kadibna ay weydiiya qofkii yidhahda is'aluunii fahuwa majnuun qofkii yidhahda su-aal weydiiyo oo diinta wax iga weydiiya waa qof majnuun oo waalan qofka asaga waa in isbitaallada maskaxda la geey ama diintaan waba kama yaqaanaba maxaa yeele fatwada saxaabada nabigeena ala sla slam wuxuu leeyahay eh, ibn abi leyla inuu ahaan filaya boqol iyo labaatan saxaabada nabi maxamed ala sla slam ayaan soo gaaray oon masjidkan masjidka nabigu ka sheekayna ala sla slam markaasaa waxaa weeyaan mid baa su-aal la weydiinaya kii marka la weydiiyo ayaad kii kale u gudbinaya ood leeyahy hebel weydii hebel weydii hebel weydi waa boqol iyo labaatan saxaabada nabigeena alai sala slam ilaa kii hore ay ka tartay kusoo laabatay annagana waxaa weya nin walba wuxuu yaa wax ku weydiiye mushkilad waa sheeh waraca la'aanta aqoon la'aanta iyo mxuu ahaay damiir la'aanta keenaysa arrinta ayada marka dalabat cilmiga arrimahaas ayadoo lagu fududaado oo in fatwada loo istaago ha laga degtoonaado khaasatan muxaadaraadka marka laga baxo oo kale weydiiya su'aal hadi musiiba hay mxuu ahaa kelimo yaraad ka gashay meel tv yar ama waaad ka gashay idaacad yar wabaad ka gashay kadibna suaal sheekha baa la weydiinaya markaasaa mxuu ahay mashaariq ilado maqaariba lagaa soo wici waa musiibo xaqiiqatan arrimaha iyaga waa arrimo u baahan in icaada tarbiya watahiil dib mxuu ahay dadka loogu tarbiya weyaan kitaabu xamdilaahi tacaala ilaahay xamdigiisa kor ahay wa shukrihi shukrigiisa ayuu u kitaabiya weyaan baabu wujuubi shukri shukriga waajibnimadiisa ayuu u baab yahay qaal allahu tacala wuxuu yidhi fadkuruunii warixusay adkurkum an xusa washkuruu lii igu shukriy walaa takfuruuna ha igu kufrin weeyaan wa qaala tacala alle wuxuu yidhi lain shakartum haddii aad igu shukrisaan laasiidanakum aa idin wa qaala tacala alle wuxuu yidhi waqul waxaa tidhahda alxamdu mahad lilah alla weyne u wa qaala tacala alle wuxuu yidhi waakhiru dacwaahum dacwadooda tan ugu dambaysa iyo dhawaaqooda an alxamdu lilaahi rabi ahlu jannada weeyaan xadiid kun saddex iyo saddex iyo sagaashanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu ana nabiya nabigeena sal slam uutiya waxaa loo keenay laylata usriya bihi habeenkii la dheelmiyey biqadxayni laba dhakal ayaa loo keenay oo min khamrin khamr ah iyo walaba nin caano midna waa khamr midna waa caano fa nadara ilayhi baa nabiguu fiiriyey fa ahada labana caanihi ayuu qaatay faqaala jibriil wuxuu yidhi alxamdu mahad lilah alla u sugnaatay aladii allasu hadaa kuuga hanuuniyey lifira firada iyo mxuu ahaa diintii iyo islaamnimada kuuga hanuuniy wuxuu wanaagsanaa weeyaan low ahadta alkhamra khamrada haddii aad qaadan lahayd hawat ummatuka ummadaada way baadiyoobi lahayd weeyaan rawahu muslim xadiidkun saddex boqol iyo afar iyo sagaashanaad canhu waxaa laga wariyey abi hurayra radi allahu tacala anhu arda qala wuxu abu hurayra kullu mriin kullu amrin cafwan kullu amrin amar la arko diibaalin arrin xaalu saaxib ah ama muhiimadu saaxib ah oo laa yubda aan lagu bilaabin fiihi isaga biamdi bilxamdu lilaahi fa huwa aqacu wax daba go-on weeyaan xadiidun xasan rawahu abu dawuud waayruhu xadidka wa xadid daciifa ah. kun saddex boqol iyo shan iyo sagaashanaad xadiidka ah wacan abi muusa alashcari radi allahu tacala an rasul a rsulka sl slm qal nabigan wuxuu yidhi idaa maata hadduu dhinto waladulcabdi addoonka canugiisa hadduu dhinto qaala allahu tacala alle wuxuu yidhi malaaikati malaigtu qabadtum miyaad qibdooteen ood la wareegteen ood muxuu qaadeen walada cabdi addoonkayga muxuu ahaa canugiisi miyaad qibdooteen ood nafta ka qaadeen weyaan fayaquuluun ilayhi nacam ha fayaquulu rabbi subxana wa tacala qabadtum miyaad qibdooteen amarata fu'aadihi qalbigiisa mirihiisa miyaad qibdooteen fayquluuna waxay leeyihin nacamha fayaqulu wuxuu le rabbi subxana wa tacala maada qaala cabdii addoonkayga muxuu yidhi fayaquulu waxay leeyihin xamidaka wuu ku mahadiyey alxamdulilah buu yidhi wastarjaca ina lilahi wa ina ilay raajicuun ala yimid alxamdulilah calaa kulli xaal ayaa la yiraa weyaan markay waxyaabaha masaaibta dhacaan ama qofka dhibaato ay gaarto alxamdulilah calaa kulli xaal iyo ina lilahi wa ina ilay raajicuun fayaquulu allahu tacala alle wuxuu leeya ibnu ubnu u dhisa licabdi addoonkay u dhisa beytan guri oo fi ljannati jannada dhexdeeda ah wasamuuhu waxaad ku magacowdaan beyt alxamdi beyt alxamdi guriga ma hadda ku magacaabo rawahu tirmidi wa qala xadiiun xasan xadiidka waa xasan liayrihi weyaan xadid kun saddex boqol iyo lix iyo sagaashanaad waan anas radi allahu taala anhu qal anas qala rasul wu sal sl in allaha laweyn laa yarda wuu ka raali noqdaa can cabdi adoonka yaakulu inuu cuna alaklata cunitaan fayaxmaduhu ku mahday calayha dusheeda wayashrabu uu caba asharbata cabitaan fayaxmaduhu calayha kadibna rabbi ku mahadiya muttafaq rawahu muslim marka ilahay rilhiisa wax weyn ba mxuuaha uma baahno inaad cunno cunta ilahay aad ku mahday subxana wa tacala inaad cabitaan cabta ilahay baa kaaga raali noqonay subxana watacaala kitaabu salaati salli lagu salliya ayuu kitaabiya calaa rasul lah rasul lagu sallay sal slem baabu alamri isfarid lisfar ayuu baab yahay bisalaati salli lagu salliya calaa rasulilah rasulka al sal slem qaala tacala alle wuxuu yidhi allaha la weyne iyo wamalaa'ikatahu malaa'igtiisa yusalluun waxay ku sallinayaan cala nabi nabiga sal slem yaa ayuha aladiina dulkii aamanuu almna rumeeyow salluu ku salliya calayhi dushiisa wasallimuu salaama tasliiman salaamitaan weeyaan marka salaada asalaatu من allahi caza wajal calaa rasuulihi fanaahu fi lmala'i laclaa ilaahay subxana wa tacala inuu muxuua halkaas nabiga ku ammaano kor uu ku ammaano subxaana wa tacaala ay ka dhigan tahay weeyaan marka malaa'igtana salaamteeda waxaa salaadeedana waa ducada iyo istikfaarta weeyaan muminiintana waa la mid weeyaan nacam waxyaabaha muhiimka dadka qaar ayaa waxaa caam u ah in ay sayid cali radi allahu tacala anhu ardah markii la soo gaaro ay calayhi salaam yidhaahdaan amaba karama wajhahu abu bakar iyo cumar iyo cumaanna ay masiyadaa helin dadka ayaga marka waxaa haboon in arrintaa iyada aan la samayn maxaa yeelay waxay u habooneen ayagaa ka fadli badan bilijmac abubakar iyo cumar ayagaa ka fadli badan cumaanna inaad khilaafada kale iyadana waa ijmac laakiin fadilada ayay mxuu ahay fadli badan baa laisku yarhaya laakiin ijmac weyaan inaad mxuu ahay leeyahay ka leeyahay khilaafada kalahood kaga horreeyey marka dadka ayaga ahaa nabigana waa ti la weydiye alayh slat slam dadka ugu fadli badan inuu abubakar ku sheegay radia allahu tacala an arda markii caaisha uu sheegay wa min arijaal abuuha uu nabig yidhi alayh slat slam marka fadliga isaga dadka lahaa in karama allah wajhahu iyo waxyaaba masiye aan la siinin dheeri ah kuwaana lagu khaas yeela arrinta iyada waxyaabaha ay la imaadeen nimankan rawaafidda iyo shiicada weeyaan in lagaga dayda amaba lagu kadsoomana ma ahan xadiidka aad waan cabdilahi bn cam cas radi allahu tacala canhuma anahu cabdilahi bn cam cas samica wuxuu ka maqlay rasul rasulka sal slm yqul isagoo man salla calayhi qofkii muxuuha igu salliya salaatan salli salla allahu ilahay baa muxuuha ugu naxariisto calayhi amaba allah ku salliya calayhi dushiisa biha sababteeda cashran toban oo naxariista alla weeyaan tabcan rawah muslim xadiidkun saddex boqol iyo sideed iyo sagaashanaad wa can mascuudin radi allahu tacala canhu ana rasul la sal slm qala nabigan wuxuu yidhi awla nnaasi dadka kuwa igu dhowaan badan oo igu haboonaan badan bi aniga yowma alqiyamati maalinta qiyaama akaruhum kan kuwa ugu badnaanta badan way calaya dushayda salaatan xagga salliga rawahu tirmidi waqala xadiisun xasan xadidku waa daciif laakiin macno in nabigeena alai slat slam muxuu salligiisa darajaad sarsar lagu gaara adilo kaloo badan ayaa cadaysa weeyaan xadiidka ah wa can aws ibnu aws waxaa lagu anhu qal aws binu aws qaala rasul la rsul wuxu yh sal ina min afdali ayaamikum maalmihiinna ku ugu fadli badan ayay ahaatay yowma aljumcati maalinta jimca ee faakiruu badiyay calaya dushayda min asalaati saliga igu saliya weyaan fiihi yomka dhexdiisa faina salaatakum saligiinna macruudatun calay waa liisoo bandhigaya weyaan faqaaluu waxay yh ya rasuul lahyow wa kayfa tucradu sidee lagugu soo bandhigaa waqad arimta wa kayfa tucradu sidee lagugu soo bandhigayaa salaatuna salaadanaga ama wasalliganaga calayka dushaada waqad arinta adoo baaliyoobay qaala wuxuu yidhi yaquulu wuxuu leeyay baliyta adigoo muxuu ahaa e, sidee muxuu aha soo bandhigaa weyan qala wuxuu yidhi in la weyne xarama wuxuu ka xaram yeelay cala alardi arada ajsaad alambiyaai nabiyaalka jirkooda ayuu ilahay ka xaram yeelay rawahu abu dawuud bisnaadin saxiixin weeyaan xadiidka kun iyo afar an abi hurayrata radi alahu taala anhu qal wuxu abu hurayra qala rasul wuxu yih sal slm raqima wuu booroobay wuu duloobay anfu rajulin nin sankiis ayaa duloobay oo hallaabyo weyn oo booroobay ukirtu lagu sheegay dukirtu liigu sheegay aniga oo nabi maxamed cinda agtiisa lagu sheegay sal slm falam yusali calay aan igu salinin rawahu tirmidi wa qala xadiun xasan lidalika marka nabiga la shegay alai sl slam in magaciisa la sheego in lagu saliyo dabi ha u noqdo qof muminka si uusan u noqonin raqima anfu rajulin qofka uusan ugu dhicin arrintaa weyaan xadidku xadii saxiix lighayrihi xadiid kun afar boqol iyo koobaad laga wariyay abu hurera radi taala anu qal abu hurera qala rasul rsulka wuxu yhi sal l slm laa tajcaluu war ciidan meel lagu soo laablaabto oo sida ciidda oo kale usoo laablaabta ha ka dhigani weeyaan oo ziyaaraad iyo muxuu ahay safarre i loo gala wasalluu calaya igu saliya fa ina salaatakum salaaddii salligiinna tabluqunii way soo xayu kuntum meel meeshay joogtaan rawahu abu daawuud biisnaadin saxiixin marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam in loo safra qabrigiisa oo safar ahaan loo gala wax la diida weyaan lakiin qofka magaalada madiine tago ila madiine waxay ka mid tahay saddexda meelood uu nabigeena cadday calayhi salat slam in heryada loo adkayn karo safarna loo geli kara cibaado darteed maka iyo madiine iyo baytlmaqdis saddexdaas masjid alxaraamka iyo masjid nabowi iyo iyo mxuu ahaa masjid alaqsa marka qofka ilahay uu geya subxaana wa tacala masjidka nabiga calayi slat markaasuu nabiga salaama aleh sala slam uu salaamaya uu muxuu ziyaaranaya arrinta iyadana waa arrin mashruuca oo muxuu ahaa la ogol yahay weliba aad u wanaag badan wayaan waan noo iman doonta insha allahu tacala qaybo damba oo salliga nabigeena alayh salatu slam sidoo iyo muxuu aha salaamtiisa iyo siday noqonaysa biidn ilbari tabaraka wa tacala hada wallah aclam sal allah waslam ala wa rasulih mustafa